insha allah bilaabana kulmi lagala hartaa maxaa yeele idan waxay ku jirtaa far xoogkooda waa badan yahay maadaama anaga usoo fadhiisan inaa insha allahu tacaala waxaan dhaafna ma jeclin ilaa waxaan ku doomi maayo waxay aan naqaano ana soo gaaro ana quruxda naqaanee yani waxaan xasuuskoodana waa ku sheegayna insha allah kitaab dahaaro imaam nawawi xasi radi allahu tacaala canhu asdaahu kitaab dahaarati kitaabu الضalati kitaabu bayan kitaabu bayaani axkaami الطahaarati طahaarada axkaamteedii adeynteedii kitaabkeedii hada kani meha maal maxalkiisi waaye ama taqadarow kitaab dahaar hada kitaabu bayaani axkaam الطahaarati hadaka anshir hayo kitaabu bayaani axkaami الطahaarati bahaarada axkaamteedii oo la cadeeyo kitaabkeedii waaye lakin waxaa fiican hanayd kitaabu bahaarati sidii qadar hore laftiga lasoo qadarin oo layihaa maxalka laga hada maxaluhu ladanbays kitaabu bahaarati kitaabu bayaani axkaami bahaarati bahaarada yani axkaamteedii oo la cadeeyo kitaabkeedii hada kan maal maxalkiisi waaye qaal lahu tacaala ilah waxaa jiri waanzalnaaha waa dejini min asamaai samada xaggeedi maahan biya ka dejini duhuuran oo wax dhahirah biyuhu duhuuran oo wax dhahirah aan ka dejinay duhuuran oo daahira naftiisina daahir ilahay nax waa dhahiraa anzalnaa waa dejini min asamaai samada xaggeedi maa an biya magaciisa aan ka dejini iyho duhuuran oo wax dhahiraaya duhuur oo wax dhahiraaya sheekh sheekana sheekha eh, imaam nawawi radi allahu tacaala canhu ardaahu waxaad ku bilaawday aad ku bilaawday ayadan ad ku bilaawday ayadda aad ku bilaawday maxaad kuraaco tabaruk ajri imaamkiis oo imaam shaafici ahaa رaضي الله تaعaلى عnه وaرضاaه adraacay ahaa imaamkana waa kuraacay imaam waa kuraacay maalik imaam shaafici a kaa usoo bilaab umka waa kitaabkii kaa usuga soo bilaab halkas barakeysahay ahaa suga bilaaway imaam shaaficina kitaabka umka ku bilaabay hadda umka waxaa lagahina bisarabilood maa umad lahu maala sabiyaa maa yanfacu wahuwa ma yaqacu calayhim xukmu maain bilaa qaydin ma bilaa qaydin walmutagayiri مستغنى عنه كزعفران غيرا يمنع اسم إطلاق اسم الماء غير طهور فهو ظاهر ولا يدري تغيير يمنع الاسم ولا متغير بمسك وطين وضحلب وفي مقاهه ومنهزه وكذا متغير بمجاهر كعيد ودين وبتراب كالعجيب في الأظهر قبل الله in sha allahu taala bismillah alhama taala antiga marka hadal kan kan kitaabka kaliya sheegno kitaabka aan sheeg sheegno fi tahaaradi aan sheegno cilmi weynaa ku jiraa cilmi un baahannahay dhamaan tahay inaan sheegno ana qabano alfahmi yani maxaa laga soo sheegaa antiga njiga maaa ay maan sheegno o hadda inti maskaxda ay qoyn tahay aan barana hawla insha allahu tacaala ku jira سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت عملت الخير بنبيك مكهاها waxay suurayaal kan kulli fasalxadad iyo kuwa xalu suuraysta intaan marka dahaaradii eh, cibaada waay ma saas ma eego maala maxaa eeg suurtay ku jirta suuratihimaa waxaa ku oo rafc alxadati iyo waxaa ku rumowaa waxaa ku rumowaa mana ka korna haaye waxyaala oo kacayna maaha waxyaala badanaa ku ruwo macnaahuma waa sogalimaho macnaahuma hadda waxaa ku jira mamoodkiyaa ku jira mlka dhaqdiisa macnal maxaas ahay macnaa rafci hadad macnihiis qabaa macnahooda sadcadad iyo ijzaatu najis macnahooday qabaa mulka kamid haddana waxaa la macnahoodii qabaa rafcadad waa calaa suuratihimaa waxaa kurumoowaa rafcadadka waxaa kurumoowaa suuradiisii yani oona kor laqaheelin ninkii mu'minka ah muslimka ahay oo naag yahuudiga guursaday naag yahuudi a naagtiisi ahayd muslimkii oo oh, naagta yahuudi qabay oo oh, kaafira ahayd kitaabiya waaye yani abu cilmiga yani unkeeda kulli meel kaasku imaahaye taasay ninkii qabay oo xeedkii ka go-oy orkaas markii xeedkaas ka go-o naagtiisi yahuudi ahayd xeedaa ka go-oy khabeyskay khabeys hayso ay khabeysatay ansaxi maayo ansaxi maayo maxaa le iida markii dhiig u himaado oska go-o waxaa la leehaa khaweeso aas leehaa ninka khaweeso maxaa loo leehaa khaweeso kaafiradan waaye kaafirana yani khaweeskana cibaada waaye oo amraayo oo niya rimaayeysaa yani ma yani tan waa cibaada o maxaa yel cibaada ku gaaraysaa khaweeskan haddii iida qaweysana salaad ma duka karto haddii iida qaweysana waa kaas waxyaalihii oo yani xaaraamka ahay maslmasxafkii iyo masaajid gelidii intaas kulli ma loo imaan karto asri waaye waxaa laleeyahay khawaasa waa laleeyaha markii dhiigka go maxaa yeelay maxay u ololeeyahaa ninkaadii ninkaadii jamaaciisii u xalaal naqdee isaga yahuud waay iyada yahuud waaye usna muslim waaye naaftiisi waaye manidcwaaya naaftaas naaftiisii ahayd markii dhiigu yimaado hooska go-o maxaas leeyahay haweenso maxaa loo leeyahay haweenso yani salaad kutukanaysa iyadii kaafira wahay waa ka ansaxayaba male waa ka ansaxaya male waxaa yani loo leeyahay haweenso inaa ninkii xalaal u ahaato musligii markaa cibaada naha iyadana kaafira wahay musligaa iyada ay qabaysatay wax ansaxaya maaha maxaa yeelay ma ansaxin maxaa iyada muslimba ma ahayn <coughs> aasaaskii dhanaa ka maqan niyda waxaa niya male maa karto cibaaday ahayd liy int waay camal ansahay kama ansaxaayo maxaa yeelay haddii iyada islaamto waxaa loo leeyahaa waxaa loo leeyaha waxaa isleeyaha soo naq qabaysku soo celiya maxaa yeelay kii horo iyada ay soo qabaysatay janaab uma ugu dhacin inay jamaacis waxala laqda aan le ahay aymamudu keenin kaafirad bu ahay inay jamaaciisi waxalaalo tactazilu nisaa fi lmaxiidi ilaahay ma iinohe dhiigii waa ka go-ay jamaacaas rabaa jamaacaas inay xalaal unaqata daraaddeedii ay yahuudiyada laleeyaha haweeso iyo maalinka islaantana waxaa laleeyaha haweeska soo celin maxaa yeelay kan hawees ahaayo waxa uu shardi ah yani inaas niila imaada shardi waayo kaafiradii niyadeedna ma naagtii kaafirad ahaydna niya kama ansaxayso ninka waxaa niyeysahaya waxaa shardi ah usna magaciisa muslim ahaado ninka hawees ahaayana waxaa shardi ah oo niyada ula imaahaayo yani inuu muslim ahaado min jihati suwar suuradda xaggeedii yani waxaa kurumoowa rafculxadad waa kurumoowa laakin xadadkaas waa kor noqday maqlahaayo mana kor noqonin rafculxadad waa kurumoowa ilaa xadadkii ma kor noqonin sidii la laakin suuradiis qabaa suuradda maxaa waaye maxaa loo amray inay khawaysato ninkeedi waxaa suuradda u ah suurat yani suurat rafc lxadad waa leeha inaa ninku xalaal naqato suurta xaggeeda imraatu naagtii xaqiiqiyinka inta law aslamat waa soo celiyeysaa moodkiina sidii lah waa suura xaqii rafulxadad rafulxadadna ma aha maca dalika xadadkii tii oo gaalada ma korin alxadatu walkhabatu alxadatu walkhabatu xadadkii oo yani xadadkii weyse la-aanta kaa dhigaayay oo waa soo ogaateen macnaheedii khabatna waa ahaa kii nijaasa la ahaa yani lamadaasey waa laga dhaahir naqadaha habaska iyo xadadka lamadoodii waxaa waaye lama sabab oo waaye lama sabab oo salaada reebaan waaye salaada ay reebaayaan sababaani maanicaani lisalaati xadadkan salaada waa reebaa najaaska habaskana salaada waa reebaa dhahaaradane yani lamadoodii ay ka sabab noqotaa dhahaaradii oo la sheegaya haddaan aan ku jirno sheegidaydin waay ka daaca yani ay ka sabab tahay yani xadadka iyo qabadka ay sabab noqonaysaa marka iga laga soo daahir noqdo yaa salaada loo joogsahaa xadadka iyo najiska yani salaada ay reebaan haddii lamadaan la helo ay sugnaadaan yani in laga dhahaaro qaato markaasaa sabab ay unaqahaayaan maxaa yeelay najaasadii waa la zuulihaa daahiraasnaqdii haddii zuuliyo ma laga zuuliyo markaas xadadka waa la koryeelaa xadadkan waa la koryeelaa hadii la koryeelo qafki waa daahiroobay haddaan niraa dabd lxadad waxa waaye dab dabdigoodii mid walba dabdigiisi goonigiisi waaye mid walba oo xadadka iyo khabarka dabdi ay leeyiin dabdigi ma barkeed waan isoo sheegnay haddana insha allah wa ku celiyeen mid walba dabdigaas leeyaha dabdigii kii walba dabdigiisi gaarkiisi waaye macaani xadadka waxa waaye amar ictibaari waaye amar ictibaari waaye macnihii maxaa waaye waxa oo isha loo kasi kara maaha ninka weysaysta iyo ninka kan weysada aan qabin wax lagala kasaayo oo lagala sooci kara male amar ictibaari le waaye khabadkii amase najaasadii waxa waaye oo lamadoodina waxa waaye salaada ansaxideeda wax riiwaaya la yidhaha khabad amase annijaasa ti ka tiraahidbe huwa ma ymnacu salaati ala xayu laa murakisa waxa waay najaasadii oo magaciisii oo sixata salaad gareeweysay marka cantuftii waa shay qurun waaye habas waa la dhahaa laakin nijaasa ma ahe salaada iida waa ku baxday cantuufta cantuufta iyo taksiga iyo diifka iyo siinka arrunkaseen iyo abas waa yihiin maxaa yeele shay walba mutaqadira isla yihiin mutaqadirnimada jinay ka yihiin wax la cashcashaayo oo qurun e ah waayo meelaan jinay ka yihiin ee usiga geli maayo maxaa yeelay salaada reemi maayo usiga tan waa ku baxday aytlamrasa haddana salisul bolkeeda sidiis oo kale intii saliska ahay ism faacilka dhigma sifa oo maaa ifa mushabaha salis sifa mushabaha waayo ninkii saliska qabin ood kaadika shubmaysi amase salisulbool lahay ama salisulqaa'id saliska boolka kalii ma galaayo xaarka waa galaa xadadka waa galaa kan dhuusaka joogseenin waas maxay salaa mulakhasa ikane waasoo waa ku baxayn maxaa yeele igii macduuri waayo dahaada markay joogsi qabto waktigii salaadii timaado waa isboobsi haayaan saas xukunkiis meel loo maaji mustaxaadadi intaas kulli xaytu laa mulakhasa marka addahaaratu kitaabu dahaarati ma oka aan axkaam dahaarati dahaarada axkaamteedii cadayntiisii haadaa kani maxalu maxalkiisi waaye amase haadaa kitaabu bayaani axkaami dahaarati dahaarada axkaamteedii cadaynteedii kitaabkii waaye mudada usoo qadara bayt inka alaan hadda waxaan gelaynaa waxaan gelaynaa dahaaradii dahaaradii luqay leedahay maxaa waaye luqadeedii maxay leedahay luqay leedahay sharciyay leedahay ay leedahay ayad hmm. ay leedahay aa ku timid axaadiis leedahay arkaan leedahay shuruud leedahay maqaasid leedahay wasaail leedahay wasaail wasaail leedahay dhaxaalo hmm. luqadeedii waxa waaye luqadeedii waxa waaye annadaafatu alhiraa annadaafa alhiraa nadaafa alhiraa shay nadaafo ay alhiraa luqa xaggiisa nadaafa macna badan ay leedahay nadaafa luqada xaggeeda lwiraa shaygaasay mutanajisa ahaado min jihat alxisi nadiif waaye aragga xaggeedi shay nadiif loo jeeda waaye nijaas waaye shaygii munajis buu ahaaday shay nijaasas ahaaday laakin oo nijaasa la arkeynin waaye oo jeedin waaye haddii la fiiri oo arko ma laleeyahay waxaan waa nijaas ma laleeyahay nadiif mayaas adi dheeraa macnaheedi nadaafa waaye nadiif loo jeeda ala dheeraa ku jiraa xiska xaggiisa yani nadiifay ku tahay waxaan leeyahay shaygan daahirka xaggiis daahir waaye amase ama jihati sharci sharciga xaggiisii waxa waaye mid dahaaro waxaa la yihaahaa rafcu xadahin oo isaalata najisin lamadabe ibn xajar iyo laqamareenka isku aastaane ibn xajar maxaa is leeyahay lamadabe rafci waa la dhihi karaa rafcu xadahin rafcu najasin rafcu xadahin waa najasin lamada baa najaaskiyo la korayaaba iyo magaciisii iyo xadadkiyo la korayaaba maya l maxaa yeele tan waxaa fiican loo cabiro siin soo sheegna waaye tan waxa waaye amar ictibaari waaye haddii laga waramaayo wax loo jeedo xiska arkaaya maaha xadadka waxa bedelka kuqumaayo waaye laakin wax loo jeedo maaha tanna wax la arkaaya waaye oo magaciisi oo la zuulinteeda loo baahan yahay oo may joogtii ay ay gaartay dhiigii waaye waxyaalihii nijaaska ahay waaye indhaha laga arkaa xiskaa lagu arkaa waa la taaban karaa waa la taaban karaa yani taas maaa izaala la adkaa daraadeed izaala loo cabiray culamadaas sidii anaa soo sheegnay waay manaa sharcigaas oo wixii macnahoodii qabay oo calaa suuratihimaa macna rafci walxad walizaala iyo magaciisii macnahoodii oo calaa suurati suurat rafci walxadai suurat rafci walizaalati xadii waa kan inta xadii halaan sharciga xadii halaan waay sharciga xadiis xadiy halaas waay istilaaxeedina waxa waaye wakaas hadda waxaan gudaha sidaas le waaye hayadda xaggeedine imaam shaafici mehan kitaabka maadaama mukhtasar laga soo dhigay mukhtasar riwaaya la heli ima yani waxaa daliil looga dhigtay lama aayad iyo lama xadiid korka makahaaya bacdigiisi insha allah xasana sheede sheekane maadaama mukhtasar laga dhigay hal aayad asdaliistay iyo hal xadiid ilaa lama xadiid xadiid badan waa jiraan yani waaa loo xuja looga dhigi waayey culamada ikaa og una kamanihii shuqulkawaanya maaha mujtahidiintii waaweynaakay baa ku socon lahaayeen maxaa xadiiska dakiya oo magaciis kabaaraan degi oo magaciisa lafu guray iga ahaayeen <coughs> ay qur-aanka ba <coughs> lama aayad aa daliil u ahaadeen lama aayad daliil u ahaayeen maxaa ilaah yidhi waanzalnaa waa dejinay min asamaai samada xaggeedii maa aan biyaan ka dejinay ma og ama ilaahay odhan anzalnaa maaan anmaa dahuuran wax dahiraa biyo oo wax dahira ah sama gacanta dejinin biyo dahira macnaa oo wax dahiraa dahuuran oo wax dahiraa biyo wax dahira ah sama gacanta dejinay anzalnaa min asamaai maaan aan kasoo dejinay biyo dahuuran oo wax dahiraa anzalnaa min asamaai maaan dahuuran maaan dahuuran biyo oo wax dahira sama gacanta dejinay ficilahooda macnaha biyo oo wax dhahira waxaa lagu cabiraa hadda imaam nawowi a sheegi doonaa mudlaq as dhahi doonaa mudlaq aloo shardiyaa ma dhahi doono inta anzalnaa aayadda lamaadda maxaa ilaahay sida daliilka lamaad maxaa ilaahay yidhi waxaa sida ilaahay yanzulu min asamaa'i yanzulu min asamaa'i maxaa ilaahay maa-an agas aska soo dejiyey samada xaggeedii ilaahay waa soo dejiyey maa-an aska soo dejiyey liudahirakum inuu ni dhahiro taas ma yadayda oo macna samada xaggeedii biyo laga soo dejiyey ma oo oh, liyudahirakum bihi oo idahiro ahaana soo soo dejiyey iyo lama xadiis iyo xadiis yaala badan lamada xadiis maxaa ahaa lama xadiis yaa loo daliishtay imaam shaafici oo daliishtay sheekana minhaajka ikhtisaar daraadeeda hal hal kaliya soo qabtay maaa si badan ashaadi waa gaabiyey marweyne gaabis ahaan maxaa xadiis yaalki hal xadiis kaleete waxa waaye xadiiska kumid waxa waaye rasuulana sida alayhi salaatu wasalaam adduhru ahaarxaarashada weysada waaye ama habayska miftaaxu salaati waxay xadad ahaay laga waysa qaato xadatl akbarna laga habaysto yani miftaaxu salaat salaada furaheedi waaye waay salaada furaheedii ways qaadkii waaye janaabadiyo la zuuliye waaye janaabadi la zuuliye iyo sunataani waxaa daliilka igtay aayataani iyo sunataani lama aayad lama suno aad daliilka igtay tanna waa kamid tahay sunayaalkii kale ay galaysaa laakiin imaamka si umka iyo musani iyo mawedi ay kasoo guuriyeen waxa waaye waxaa laga wariyay lamadaasi xadiiskiis rashid bin saciid nin layaajiri waxaa siri subana salawaat ullahi wasalaamu alayh waxaa siri uliqa almaau bina waa la uumay oh, dahuurana oh, la uumay laa yunajisuhu wax nijaasaya malaha ilaa maa ayara lunahu wax midbigiis doori maahne o amase dacmahu dhalankiisa doori maahne o riixo riixa doori maahne suban ay uliqa biha waxaa la uumay dahuura la uumay uliqa almaau bihi duhuuran koox dahiraa laga uumay loo uumay laa najis waxaa najaaseeyahay ilaa waxaa najaaseeya maakii ayara lowlahu ow amase yani ow riixahu oka intaas la najaaseesaa kii lamaad waxa waaye sunadii lamaad macnaa xadiidka lamaad waxa waaye xadiid mashhuur waaye yani waaa wax yidhi yani anagoo badda ku jirno oo yani biyaan haysani biyahay oonkaay maka badneen oonkaay haysanay hadii biya waa ceshani nabiga bacdi weydii waxaas yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow anaga badan kornaa waana oomeynaa markaas wax kale anaasana ma jiro ee biyo badan maxaan ka yeelnaa waxaas yidhi huwa usigi addahuuru waaye oo wax dahiraaya waaye maahu biyiisii oo dahaaro qaato waaye koo wax dahiraaya waaye daahir waaye waa dhahiraa huwa addahuuru maahu walxillu oo alxillu maytatuhu baktigiisna xalaal waaye malaagiisa baktiga xalaal waaye basibayaan addahuuru ismu faacil ma oran lakin baytkum uhur huwa uhuru waaye inu huwa aduhuru mauhu mauga faacil ma faacil iyo baytatuna waa faacil wasfigaanay faaciltigi sheekadad insha allah waa cabsad waa gabdadaamina fadhiya naxbide mauhu aduhuru wahuwa duhuru waaye mauhu alxilu oo xalaal ah waaye baytatuhu baktigiisii lamadaa xadiis lamadaa sunno iyo lamadaa aayad aloo daliishtay fiiha daahir yani daahir inuu ahaado intood istiqfaar waa istiqaaf leh marka adduhur miftaxu salaada xadiiskaas kamid yahay marka waxaad maqaa salaada miftaaxeedii waysa yani waysaqaadkeedii izaalatu janaabadi intaa kule hadii haddana la yiraa waxaan hadii la yiraa dahaarada arkaanteeda ay leedahay shuruud ay leedahay dahaarada iyo arkaanteeda iyo shuruuddeedii waa kala ma wada tageen waa kala tageen waa kala tageen tafaawudaa bayn kula jiraa shuruud dahaara waxaa shardi ahaa maa un mudlaqun si ah, ah. Ah, haddana keeni doon qaacida le wada ushada maa un mudlaqun biyo mudlaq ah biyo mudlaq ah biyina waa ina leeyahay haddana waxaa shardi ah shuruuddii fir iyo dhaha iyo keentii kala baxayn haddana waxaa shardi ah ninka oo weysi qaadahayo amase kan janaabada kaxabaysahaayo inuu muslim ahaado shardi haddana waxaa shardi ah yani mumayis inuu ahaado saddexdaan intaa shuruudeedi waaye hmm shuruudda haddaa soo sheegnay safiinada hadidis waa kaliga safiinada kutataaba shuruudda safiinada bal uu soo sheegay waa mamacii waa inaa maayne ilbi safiinada akhristean waa kisaayaan waa kisaayaan mamaciis la wadnaa intaan kulle waxaa laga helaa safiinada shuruud lwudu maysaa la yidhaah shuruud lguslina maxay ahayd iidan waa kaas leeha iidane taxaaraday kamid tahay mid waxa waaye la keeni doonaa marka haddii la yidhi arkaan tahaara i shuruud ah waa inta farqiga baynkooda ku jira arkaan lwudu maxaa waaye koonigii meeldhaa furuudlwudu sittatun manayno arkaan lgusli usliga arkaankiis foolkiisa waaye saddex waaye meehana ultaya usligi iyo arkaan wudu lixaa laga dhigi kana waxaa laga dhigi fard wuduya ae kana yani waxay naqdeen yani saddex arkaan lgusli marka maxaa layihi maqaasidna waa leeyihi maxaa la arkaan mm. mm. eh. ay leeyihi waa soo sheega shuruud iyo maqaasid iyo wasaail iyo waay le wasaail rasaa'il intaas kulli waa kasoo baxnay maqaasidkeedii haddaan galayna maqaasidkeedi afar wa waa waystada maqaasideeda waa afar waxa waaye waystada nafteedi waa maqsad waay asul maqaasid waay waxaa ku heli adda ways salaad bay ku heli waxaa qasdaaya ida eed waxaa qasdaaya waysda maca waaye salaad buu dhigto saas aa lamid ah waxaa lamid ah qabays in waay wasna maqsad waay isku mid waay xalsa waay janaabigaa la zuuliyey qasbigaa la zuuliyey haawa adiga calaa kulli xaal haddii labadaa la timaadid maqsadkiiyaad ku joogtaa maqsadkii leed ku taagan tahay markaa dukaanka walow haddii xadadka qofkii as xadadku waystada ay ka jabto uma bacdigeedii waa haweysti haweysti waa ka jabtay waa junuubi markaas kafal guslu haweeskii horo waa kaafihaa hal madhab qabano hawees kale ma soo celihay usiga maqsadkii la jooga izaalatu nijaasa nijaasii la zuuliyo maqsad waa nijaasagi halkaa gaartay ama afkaa gaartay ama kaanka gaartay oo la dukaayey intaa kulli maradeed ku dukayeysa korkaadi daahira ahaadaysa binaano ciidii bay gaartay in la zuuliyo iyadana maqsadku kala waaye waqtaas maqsad ay ku taagan tahay iyadana masaaladii hmm. la zuuliy biyo haddii lahayn maxaa lagu zuuli hay tayamamkii intaan afartii waaye ninkii biyo ma maxaa yani hadda isbedelkii qaada ah haddii nijaasa ay ku dhacdo ama isxadasay oo biyo aswaayo ama wax biyo yani kareewaayo ashelo عرضية مقصد دقتها تنين مقصد واحد هي ممكن مقصد وتيمموا صعيدا طيبا لا القرآن كل شيء تيمموا وغزة يعني هاي كلام قياد معنيه وحواي تيمم وغزة وهو كتاري تيمم كينا مقصد وكتوغا أسكتاري هاي أفتان مخاطب الطهارة لها أصل من مخاطب وحواي وسائل وسائل الطهارة وسائل كيوا طهارة وعلو قارة واي به وسائل وسيلة واي هاي وخلص وعلو قارة ثلاثة الوقارة وحلو قارة به وسائل واي waxaa lagu gaara hawaaska lagu gaara wasadii lagu gaara majaasadii zulubteeda lagu gaara wasada zulubteedii iyo magaciisii hawaaskii u haweysahay janaabada ninki haweysahay iyo wasadii intooda waxaa lagu gaara biha lagu gaara wasiila waxaa u ah wasiila waxaa u ah <coughs> biha wasiila u ah intooda caradii wasaail waaye aturaabu wasaail macnaha wasiila waa idane idan waxaa lagu gaaraa aradi gabagabadiya lagu gaaraa yatawasalu biha tayamumu gabagabadii luu gaaraa gabagaba macaa waaye gabada waxaa la yidhaahaa wax kala maaha janaabaa kugu dhacdi biyaa waaysay waawisaa kaa bursan biyaa waaysay gabagaba gabagabaysisaysa ama waa waasi macnan iyo xisa waasi bay macna midkooda kika waasid bay waa taas ha gabagabaysaysaa gabagaba maxaa waaye janaabadii aa kugu dhacdi biib habasteed ma leh maxaa tagaysaa caro nawaytu istabactu salaatu ama istabactu tayamum margaysaa sacantaa uhududay wajigaa kow tarbay kaa maraysaa tii labaad inaad warginaysaa haddana insaanaa dhehaysaa salaadaa ku dukiya janaabana qabti إذا حويس كون حتى وصائل واحد أنا أحسن بالحويس سلام هذا الله عطو لكن في العيد هاي شروط إلى ذلك تيمم ما يسكون دون عون إن شاء الله إيه وحنا كوكي تيمم وحنا كوكي هاي قبل قبل عرضي ولا تابتو ولا سو قعنتا لسو لسو لسو جريو أو ودي ولا مسلو مرة ما تدلنا جريو قعنتا عرضة لسارو أو يعني هذا قعنتا سارو مسائل المسقين تبدل أي كنفتين marka dula xujaya waxay leeyihin waxay leeyihin nadaaf baa laga beeyay taxaanada caral nadiif baa lasii waaya ilaana waa adoonsaday carro nadiif ma aha waa hooya ku biiyeysaa nadiif ma aha tahaarada nadaaf waa leedi maxaa waay tacabudi waay ilahina u addoonsaday ilahina uumay aana u addoonsaday inaan saas aan yeelno saas tacabud waay dhagaxi oo magaciisa istinjahane wasaa'il waaye isna wasaa'il waaye dhagaxa oo lagu istinjoohaayo wasaa'il waaye wasiila waaye wasiilatu tahaara waaye inta waaye idina waa ku jirtaa maxaas dhahida shuruuddaas hadii la oofiyo sufinaad waa maratayn tamaaniyatu masudayno shuruuddii hadii la helo biyo inaad raacsisid sunna inaad heli maahane هنا سيف طلع الشروط سدد يعني هذا وستن ساعات وستن جوتي وقت كيس عليه هذا بير أحسنين هذه شروط الله شروط اسمه سفينة يعني مسوي شيء وقت جبتها ما هذا كين دونان وسائل واحدة بغدانتي أمسي بغدانتي أنا لي سماه مغبيتي في مسألة الدبقي أمسي نكشي دبقي سوبي نفتي انت انت كل أفراد وهي وسائل الإله كل وسائل وهي وسائل وهي كل هذه وسائل الملعوة هل قال يعني مغاتي للسائل أعظم مغاتي النجاسة وبقية يعني نجاسة إيه أي ماء يهاب حديث من الله بلي عليه الصلاة أي ماء أي ماء يهاب ما ينو مغاتي كأعاض أوه أي مخاطر دبي لما قديو فقد ظهراء وخاصة هذا حديث الله بنت من بيت كنا كنا ما كان حكم انت استحالة بنا قبلتين دبقي في أفراد وسائل كجرتاي كوسيلة مرضعية لكن يعني السيس حقها يقول لا يجرى وحي دور سوميا خمر samee u wasaa'il wasaa'il waxa waaye lama lamane wasaail wasaail waaye lama wasaail wasaail waaye lama wasaaisha wixii oo lagu gaarayay dacaarada iyo maqsadka lagu gaarayay maqsadka lagu gaarayay gaari ay yihiin lamada gaari ay yihiin weelashi waxa waaye weelashi ijtihaadki alawaani walijtihaad insha allah busaan u keenaysaa lama weel waaye amase weelal aa isku khasmeen mid aan nijaasoon malakasoo haayo weelkii waa yani weelkii waa wasaa'il wasiila waaye يعني ويلكي بيه وشوي وسائل وسائل واي ما بيه ويلكي وشوي ويلكي وسائل وسائل وسائل وسائل ولا شيء وسائل وسائل واي اتهاتين وسائل وسائل واي مثلا بقى ولا شيء بيه وشوي ويلكي وسائل واي بيه وشوي وسائل واي مع انها وسائل وسائل اتهاتي ومن دلالة لما ويل وما ويل الأشياء ويل لما ويل مثل جاسوري صورة دي إن شاء الله ما يكون هذا صورة بدنا إلى العيد بيعي بيعي بيعي بيعي شوية حدث عن الذهب inuu qalin hataa yihiin labadoodii labadii weyl haddii dahab ama qalin ay yihiin xaaraan waaye yani weelka oo dahabka iyo qalinka oo biyaha lu shubtay oo biyaha lu shubay in la xaaraan waaye biyaha lu shubto midna weysasana xaaraan waaye biyaha lu shubtana xaaraan waaye midna weysasana xaaraan waaye waxay kasoo wareegi kan ahayn marka weelka xukunkiisii hadda ka waramayna ijtihaadkii meeshiisu maxaa yeelay labadii weyla isku khasmay halka waxaa ku jira labadoodii biyaa ku jira midaan ijaasooday yani qisa kale ma ijtihaadkii wasaail wasaail weelashay biya ku jireen wasaail waaye ijtihaadkiina wasaail waaye maxaa yeele wasaaisha oo kasi doogay biyaka nijaaska ku jiro iyo magaciisa kii nijaaska kii nijaaska wey iyo kii nijaaska wey biya wala jeedala mudug wax farqi ku jirana male laakin waxaa la sheegay inaa mid buu kaadiyey sagaal socota iska kaadisi buklaala e kugoska ku kaadisi ribiyaa socda inaa ku kaadiyey cunugoo socda iska kaadiyey ala ku kaadiyey waana isqasbeen weelashay isaleela ijtihaad alka wala ijtihaad haddaba ijtihaadkii waa wasaail alkiisa insha allah shinu ijtihaada soo keeni doonaa weelashayna waa wasaail waaye راضي في نجاته ويتكلم على جبته ولا الصعب وعلينا وسائل وسائل على العراق هاي بيها وشوي بيها وشوي وسائل واي وين شنو وسائل واي بيها وسائل ولوجارة واي تعالوا لوجارة عند شال وسائل الوسائل يوصيل كل ولا صور اعتباري يكون بالاعضاء انت كل بي هي نجاستي waxay aad waan soo sheegnay xafa iyo kulli waa la soo sheegay ilaahay maxaa siri haddii aayadda maxaa منهاaجka مaxaa ayaa shiri qاal الlه تaعaaلى إلh وaaa siri qاal الlه تaعaaلى إلh وaxaa siri وأنزلnaa waan soo min السماaءi samada xaggeedii waxaan kasoo jirnay maaءan biyaan kasoo jirnay biyo duhuuran oo wax dhahiraaya biyo wax dhahiraan kasoo jirnay maadaama ilaahay oo magaciisii ashiri biyo oo wax dhahiraan kasoo dejinay maxaa lihi kitaabu dahaara yushtaradu waxaa la shardiyaa dafcu lxadasi xadadka koryeelidiisi iyo wanajasi nijaaskii koryeelidoodii waxaa loo shardiyaa maa hum biyaa la shardiyaa fiiho mudlaqan oo la ilaaqay la shardiyaa fiya mudlaq oo bi la leeyahay waa la shardiyaa maadaama anigi yani oo la heli maa un mud oo samadda laga soo dejiyey shardi waxaa loo yeelay inaad biyahaasas ahaado biyo oo mudlaq ah biyahaas oo lu dhahiraayo <clears throat> oo wax dhahaardagalaayo inaas ahaado yani biyo oo magaciisi daahir ah biyo mudlaq ina ahaado mudlaq ina ahaado alxadat waa yani kaas oo mudlaqa ah maa waaye maa biyo waaye oo yaqaho ou dhaho caleyhi korkiisin ismu maain biyo magaciisas ku dhaca waayo bilaa qaydi qayd la dhaco qayd la-aan oon la qaydin biyo oo wax kale loo adeysinin shayga qaydka laga adama ah munfaq iyo yani laazim qayd oo yani iska baxa baxi karo maxaa waaye bihi la ilaahay usaaba keeni doonaa biyo oo waxawaaya ladhahin biyo dacfaraan waaya laleeheyni biyo caleen shaahi waaya laleeheyni biyo yani waxawaaya lasharbeyd waaya laleeheyni biyo laleehaya bas ninkii arkoo haddii wil asku jiro oy wilxi ku jiraan laleehaya biyo waay biyo waaye wax kale uu dareemi inuu adigu keeni kaasa ama mutlaq la yihaahaa maaha mudlaq waxaa layidhaahaa wixii biyo la dhahaayo wax kale aan lagu darin amaa biyo maa madar iyo maa-ulbiir iyo waa si munfaq waaye waxba madhi waaye idaafadaas oo la adeeg biyo ceel waaye iyo biyo roob waaye taas qaydkaasi yani qayd oo laazim ma aha laazim ahaa in loo qeyd waayo lakin munfaq waaye ma aha kan ceelka camal kuwaas wax madhi waayo biyo ceel waaye layihaahay wax madhi waayaan bilaa ayri ayr la-aan falmutagayir kii doorsoomay bimustanan kuwa l laga deeqtoon yahay canhu xaggiis laga deeqtoon yahay fazacfaraani zacfaraankiiba waaye waxaa lamid ahaa tagayuran doorsoon doorsoomay doorsoonkaas oo yamnacu reewaayo ilaaqa isma almaai biha magaciisi itlaaqiisi reewaayo غayru duhuurin oo wax daahira غeyrkiisi waaye macnaha waxa waaye haddaan soo niri maa shardi waxaa laga dhigi biyo oo aan qeyd lahayn oo mudlaq ina ahaadaan ina ahaadaan mudlaq inay ahaadaan masalan biyihiis biyo oo saabuun ooma lagu shubi baaf oo biyo biyo ku jiro saabuun lagu shubi hadii la kor joogsado ama caleen shaahi la karkariga loo shugo haddii la arka maxaa laleeyahaa biyaasay biyi waxa waaye caleen shaahi waaye biyi shaahi waaye biyi saabuun waaye biyi oomo waaye biyi dubaad ku jirto waaye biyi cilaan waaye waxyaabahaas hadday yihiin biyi mal dhahaaya mutlaq ma aha taas waxa waaye qeyd waxa waaye biyi oo bilaa qeyd la-aan ade mutlaqas ahaado